alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam qaala sheekh raximah llah can macqil ana nicmaan bni muqarin radi allahu canhu qaal shahidtu rasuula lahi sala allahu alay waslm ida lam yuqaatil awala nahaar ahara alqitaala xataa tazuula shamsu watahuba riyah xadiis baa ka horeeya soo maha wacan kacb bni malik radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alay wasalam kaana wuxuu aha idaa araada markuu doono gazwatan duulimaad waraa mid sarbeeba bikayrihaa iyadoo meelaan hayn mutafaqan caleyh tawriya wata balaaqadana ku jirte waa ishaaro wa shaygii midka wax kale lagu ishaaro tusaale ahaan la idhahdo imika matala waxaa la idhi fulanu kathiru ramad haye maxaa looga jeeda u dambasbaday waxa suurtagal dambasbaday lo lakin waxay uga jeedeen waa deeqsi beriga hore waadada ninka dadka cunto badan u karanaya ee dabkiisu aanu baktiyeyn muxuu marka kelmaddaa taxmil macnayeyn wey haddaba warra imika waxa wey laakiin sarbeebo meel kaluu rasuulku tilmaami jiray alayh salatu salaam jihaadaasaynu u duulaynaabuu ohan jira kasoo qabso laaan isagoo doonaya inuu jiha kale u duulo arrintaasina inay banaan tahay xaalada dagaalka oo laga qaadanaya waayo cadowgu kaasii tabaysanaya odhanmaysid odhanmaysid madaxbaayaa sii weeraran waayo way sii diyaar garoobayaan cadowgaasi faida kaana yuriidu lkhuruuja ilaa jihati ljanuub sa'la can turuq ashimaal aw ashari aw algarb haddii xitaa aanu rasuulka odhan xaggaasaynu weeraray aan saa u sareexaynin wuxuu odhan jiray tusaale ahaan iyadoo bari loo kacayo ayuu odhan jiray horta wadadaa halkaa jihadaa galbeed loo maraa xaggee ka dhaadhacdaa ciidankina waama diyaar markaa de waxay ufahmayaan ciddii ku dhex jirtay iyaga laftooda munaafiqiin baa ku dhex jiray munaafiqa laftiisa warka siinaya mararka qaarkood waxba ogi kara manhaj rasuuli sal la ala sl anahu laa yufaajihu lcaduwa ila bacda dacwati ila lislaami walcdaar ilayh rasuulku cadowga ilaa uu udigo oo dacwad ahaan kumuu kadiin jira an macqil an nucmaan bn muqarin radi alahu canhu qal wuxu uhi shahidtu waxaan xaadiro goobjooga rasuul alahi sala allahu alayh wasalam rasuulka allah idaa lam yuqaatil haddii aan u dagaalamin awala nahaar maalinta awalkeeda ahara dibdhigaya alqitaala dagaalka dibdhigaya xataa tazuula shamsu ilaa cadceedu ay suusho ay leexato oo bartanka ay ka leexato wa tahubba ay soo dhacaan alriyaax dabayluhu wayanzila uu soo dego anasru nasrigu soo dego rawahu axmed athalaatha wasaxu lxaakim waasluhu fi lbukhaari xadiiskani asalkiisa alfaadu haba kala duwanaatay bukhaariga ku yaal marka xikmadda rasuulka alay slatu slaam aynu ka qaadanayno yaadkiisan horta waxaa laga qaadanaya asbaabta in lala yimaado si axaadiis badan oo damar aynu ku arki doono oo adigoo xaq ku taagan haddana asbaabtii baad la imanaysa waxaa ka mid a ah dee taa hore aynu soo marayna imika rasuulka alay slat slam inuu meel kale ishaari jiray ama qaab kale u tilmaami jiray waxaa kaloo ka mid ah xilliga dagaalka ku munaasabka in la eego oo waqti waxaa jira cadceeddu ay aada u kulushahay oo qofkii uu tacbaanayo u daalnayay qofka dhaawacaba markiiba uu aada u dhiigbaxayo dabeedna rasuulka ala sala slam salaada hore kale ayuu dagaalami jiray iyo gelinka hore haddii aanu gelinka hore dagaalamin siduu saxaabigu inagu yihi muxuu samayn jiray gelinka dambe u sugi jiray dabaylu intay soo dhacay dabayshu qabow bay wadata dabayshaa gelinka dambena hadii qabow bay wadata wala dabayl badan oo inta badan kuleelka mesha uga saarayso nasrigana ilaahayna subxaana watacaala asbaab buu isaga laftiu leeyahay nasriguna uu soo dego wayanzil anasru nasrigu uu soo degayo waa waktiyo badan oo ilaahay subxana watacaala u gargaaray ambiyada waktiyada markaa gelin hore ama gelin dambe markaa dagaalka meesha ku haboon baa leegaya iyo si u tahay marka meel buureyla laga dagaalamayo marka banaan lagu dagaalamayo iyo ciddii aqoonta u lahayd iyo waxyaalahaas o dhan waa asbaab la qaadanaya macqil waa taabici wallahu aclam ana nucmaan binu muqarin nucmaan binu muqarin waa saxaabadii mujaahidiinta ahaa ee dagaalka hoggaamin jiray buu kamid ahaa gaar ahaan waqtigii dambe ee nebigu geeriyooday alay slat slaam wa min alacraabi man yuuminu biاllaahi walyowm alaakhir acraabtii bu ilahay laba qolo ka kala dhigay suuratu tooba oo qolo munaafiqiin u badan oo ujeedo kale leh iyo qoro wanaagsan marka nicma bin mqarn iyo walaaladii toban nin bay toban tobankuba islaamay markii dambe oo dabeetna dagaalka icmaan bn muqrin almuzani isaguna wuxuu noqdayba hogaamiyashi waaina dagaalka nin aad u geysi ayuu gaar waqtigii dambe cumar ibn khadaab iyo abubakar iyo ayuu ciidamo badan hogaamin jiray waana kan yidhi rasuulkan goobjoogha ah, alay slatu sala saa u dagaalamayo dagaalkiisii buu inooga warramaya an sacd bn jathama radi allahu canhu qaal wuxu uhi su-ila waa la weydiiyey rasuul lahi salى الlahu alay sl rsulka alla la weydiiyey can guri baa la weydiiyey min almushrikiina mushrikiinta kamid mid ah oo yubayatuuna yubayatuuna la miraayo habeennimo la miraayo oo fa wax laga gaadhayo amba la leynayo min nisaa'ihim dumarkoodii wa daraariyihim iyo caruurtoodii faqala rasulku wuxu uhi hum minhum yagay kamid mid yihi mutafaqun xadiiskani axaadiista ma soo socotana way aad moodayna ka hor imanay laakiin waxa weeye rasuulku horta wuxuu diiday ala sla slam dumar iyo carruur la laayo dumarkii carruurta mushrikiinta la layn maayo laakiin waxay culimadu xadiiskan u daliishadeen qaacidadii ahayd yahbutu tabcan ma laa yahbutu istiqlaala wax marka hore sidiisa aan u banaanayn aan u madax banaanayn ama sugnayn ma jirin ayaa sugnaanaya markuu shay kale taabicu noqdo raaco tusaale ahaan in carruurta gaalada lalaaya waa xaaraan laakiin marka iyagoo layso aan markaa la kala ogeyn la weerare ee gaaladii la weerare matalan caruur ay ku dhimato ama dumar ay ku dhintaan oo habeen baa matalan la weerare waqti habeennimaha horta in la weerari kara laga qaadanaya de habeenkii lama kala arkayo dumar iyo carruuriyo marka waxaaba dhacday inay dumar iyo caruuri ku dhinteen rasuulku wuxu uhi alayhi isalaatu wasalaam iyagumay kamid yihiin waa la leyn karaa marka markaa dembi kama raacaya dadkii weeyaan dumarka iyo caruurta ku dhintay hadda dumar iyo caruurteeda looma leynaya marka hore laakiin madfacal baa lagu tuuray saynu xadiis damba ku arki doono amba markaa rasaastii baa jiidhayba dumar iyo caruur gaaladii kamid ah iyadoo gaaladii la leynayo taa wax dembiya laguma laha su-ila rasuul lahi sal lah ala sl la weydiiyey can daari markaa daartu guri keliya maaha waa beledun iminka macnaha mana aha tii dhismahaydure waa meel ay degan yihin ilaha idinkii markaa noqoto markaa cariish inay degan ama banaan inay fadfadhiyaan ma noqotee waa beled gaalada ka oo la weeraray oo daartaasoo yubayatuuna baata yabitu ficilka baata garan bay dhamina khawatigaana muxuu tilmaamaa itisaaf mubtadai bilkhabari leylan buu tilmaamay inuu mubtaduhu khabarkan ku sifaysan yahay waqti habeenimaha waxaa ku cagsigaa dalla dallana waa maalintii o dhan yubayatuuna la miraayo fa yusiimuuna min nisaa'ihim wa daraariyihim oo dee dumarkoodii carurtoodii markaa dhibaato la gaadhsiinayo yusabuuna markaa yuqtaluuna wey imika ay noqonaysa la dilaayo faqala rasulku wuxu uhi وعن cاشhة رضي الله عنها أن نبya sلى الله علي sسم نبgu qاal wuxuu ku yihi لرaجuل nin taبcahu raacay yومa bedri maalintii beder irjic noqo falan astaciinak hashan maayo bimushrikin mushrik kaalmaysan maayo rawahu muslim nin aan dad badan oo kamidii ma islaamin kuwanin qaarna munaafiqiin bay noqdeen markii dambe munaafiqiinta ansaartay ka soo jeedeen qabailkii ansaartay u badnaayeen oo dadkii de magaalada maka loogu tegay ahaayeen magaalada madiine loogu tegey markaa rasulka ala sl slam marki hore buu qasbin oo mushrigiina heshiis buu la galay yuhuuddiina heshiis buu la galay lakin markii muslimiintu ay xoog bateen ayay munaafiqiinti maxay iska dhigeen mushrikiinta waxay iska dhigeen inay islaameen oo kale xoolahoodii naftooda ilaashanaya iyagu si isleeyihi munaafiqiinta saase markaa ay udhib badnahay qaarna mushiriknimadoodiba sidii uga adkaysteen markaa nin baad isdoonay inuu ka qayb galo dagaalkaas oo maadaama reerkoodii waxay dagaalamayaan isagu kala qayb galo oo gaalada kale la laynayo kala qayb galo laayo rasuulku wuxuu ku uri ala sla slam iska noqo anuu mushrik kaalmaysan maayo axaadiis kalena waxaa soo arortay rasuulku inuu kaalmaystay mushrikiinta waana siday markaa culimmo badani ku tageen culimada qaar ba gaala lama kaalmaysanayo xadiis kale u daliishadeen inahu laa yajuus alisticaanatu bilmushriki fi qitaali mushrikiin imaam malik iyo axmedna waa laga soo wariyey abu xaniifa waxa laga soo wariyey wa asxaabu ilaa jawaasi alisticaanati bilkufaar waxaa la dalishaday rasulka alay slat slam waa kii yuhuudda ka hadlaystay markuu iyaga laftigooda la dagaalamayay oo gaal gaal baa loo kaalmaysanaya waxaa kaloo rasulka ka warramay aqrisamaanka in heshiis lala geli doono romaaniyiinta oo muslimiinta iyo iyagu ay heshiin doonaan dabeetana iyagoo heshiiskaasa cid kale ay soo weerari doonto cadowga ay wada weerari doonaan akrisamaanka xadiiskaasoo tilmaamsa u jiraa waxaa imaamu shaafici iyo axmed iyo ku tageen ilى jawaز اstinاaنة bاkفاr إda kana الkafiru miman yuثq bih wahuwa xasن الrأyi wadacat الxaajaة ilى الاstinاanaةi bih shuruud bay ku xidhan wa dhaheen halku abu xaniifa iyo waa mulaqan baa loo kaalmaysan karaa culimada qaarna ay mulaqan u diideen imaamu shaafici riwaayada imaam axmed laga soo wariy wax weeyaan waana ta u dhowde mushrik waa kaalmaysan karaa tusaale marka qof saaxiibu racya u yahay oo matalan loo baahan yahay isla markaana lagu kalsoon yahi ila gaal baa ujeedo kala wato doonaya inuu kukiyaameeyo laakiin gaal lagu kalsoon yahay see loogu kalsoon yahay qoladan matalan weerar cadow cadaawad baa ka dhexaysada way ka dhan inuu markaa laayo markaasoo kale shardiga kale kusixna waa maxay wadacat alxaajatu ilaa dalik arrintaasina ay baahi keensato haddii lakin muslimiinta aanay ubaahnayn waa la celinayaa nin kale rasulku ala sla slam wuxuu ku uhi islaam markaasuu islaamay isagoon weligii sujuudin ayuu dabeetna sidii ku dhintay ku shahiiday markaasuu rasulku ala sla slam camila qaliila wa ujra kaiira camal yar sameeyo ajir weynna u helay qof alxidhaala ah, laga dhigaaba ninaan weligii sujuudinoo haddana jannada galay irjici falan astaciina bimushrikiin waay haddaba waxaa dad badan isku qaldayaan mushrik muslimba loo kaalmaysan karaa muslimiintii buqaad ahayd mushrikiin loo kaalmaysan maya sida markaa saxiixa oo tusaale ahaan dagaalka xarbulkhaliij marka culimadii bad imka soo hadal qaadeen gaalo ma loo kaalmaysan kara dad muslimiinoo la weerarayo waxaa laga yaaba culimadaasi inay u arkeen iyagu ninkii la odhan jiray sidaa xuseen aanu muslim ba ahayn xaaladda iyada shaksiyadiisa waa sababta markaa sheekh albani kale ugu celcelinayay mushriku waa la kaalmaysanayaa laakiin marka mushrik la weerarayo weerar marka muslim la weerarayo muslimkaa haba gardarraada muslimkaasi eh. gaal loo kaalmaysan maayo وعن بن cمر رضي الله عنهma أن رsuل الlahi صلى الله علي sل rsulku raa wuxuu arkay imrأaةan haweeney maqtuulata la dilay fii bacdi maqaazihi dagaaladiisii mid kamida lagu dilay faankara wuu diiday qatla النisaaءi dumarka in la diilo iyo sibyaani caruurta mutafq caleyh wuxuu arkay rasulku alay sl slam gabadh dee si gefa loo dilay ama qofkii aanu garanaynin markuu dilayey inay xaaraantay dumarka in la laayo ama dee dagaalkay kudhex jirtay lagu dilay markaa rasulku wuxu dumar iyo carruur iyaan la layn intaasoo keliya maaha ankaraba kasii xaal dheer wey uu diiday rasuulku alay isalatu salaam markaa dumar iyo caruurta gaalada la layn maayo marka laga reebo inay dagaalamayso gabadhi sida waktiga la joogo kale dee marbaa laga yaaba dumarkuba inay diyaaradihii wadaan madaafiicdii ay ridayaan iyagu waxaasoo dhama soo maha taasi waabay kasii shar badantay ragga waa la dilaya taas markay dagaalkii soo gasho aba de qorigii bay soo qaadatay laakiin inta kale waa inaan la dilin dumarka iyo caruurtooda waxaa kaloo soo aragnay haddii matalan aan iyagoon loo qastiin ay dhintaan markaana hum minhum weyaan iyagay ka mid ana rasuul اlahi alayhi wasalam ra-aa imra'atan buu arkay haweeney maqtuulatan fi bacdi maaazihi azawaatihi weya maaazihi faankara wuu diiday rasuulku si xoogan qatla nisaa-i wasibyaan taa macnaheedu waa maxay nimankan wax qarxinaya iminka ee haddana jihaadku aan doconaya wuxuudi weeyaan inuu bail yaha ma qalad yahay kolley axaadiisi waxbay isku soo markaa dhinaca kaskankanabaa laga yaabaa lakin dee sax maaha oo dee dad marka horeba weliba heshiis lagula tiri bay laynaya iyagu haddana dumar iyo caruur iyo wax kastay ba dhex muslim ba dad oona dilayaan le niyadiisa lagu soo saari doono an samura radi allahu canhu qal qala rasuulu lahi sala allahu alayh waslam rasulku uqtuluu dila shuyuuka almushrikiin odayaasha mushrikiinta wastabquu daaya baaqi yeela sharqahum caruurtooda ay siqaarahum rawaahu abu daawuud wasaxaxahu atirmidiy xadiisku inkastoo markaa cilo loo sheegay cuma qaar u sheegeen oo xasan albasri samura binu jundub kama maqal baa la wax ka soo wariyo cancana ku jirta markaa cidda udheaysada inta badan waa la dhaa markaa markaa dadkooda waaweyn la laayo bu imku tilmaamaya shuyuukhdii dadka waaweyne gaalada in la laayo weynidii waxay ka bilaabaysa qaangaarhkii baa laga soo qaadaya caruurtoodina lalayn maayo laakiin shuyuukhda odayaasha sida axaadiis mar ku sugan markuu rasuulku alay sla slam siinayay dardaaranka inuu yihi hadilina shaykan faaniyan oday dhammaadayna hadilina mid isagoo aan qorina qaadan karaynin iska sariiryaala aanu alla wuxuu qaban karaya aanu jirin kaasoo kale hadilina lakin de nin odayo xoogaho maaha in aan la kuwaasi waa la dilaynaya dagaalami karaya ee waxay doonaan samaynaya laakiin ninka dhuliyaalka ah amba asaasiqay amba jiifeen waxba qaban karayn kaa la dili maayo ku kiniisad ku cibaadaysanayo dagaalka iyo waxaanba shaqo kulahayna la dili maayo hadduu lakiin kiniisadii ku cibaadeysan inuu dagaalkii halkaa kasoo wadu soo dhiiri gelinayo oo uu leeyay gala dagaalka de laynaya markaa isagana waa la kaas kala dinmay hadduu hadduu lugu kuleeyay qaala rasuulu llahi sala allahu alay sl uqtulu dila shuyuuka almushrikiin wastabqu daaya sharkahum yaryarkoodana daaya kuwooda caruurta ah wa ayr baaliqiin baa lohanaya wacan cali radi allahu canhu anahum iyagu tabaarazuu yowma badrin mubaarasay sameeyeen yowma badrin rawahu lbukhaariy wa akhrajahu abu daawuud mutawalan xadiisku inta ka dheer soo saaray qisada mubaarasadu inay banaantay halkaa laga qaadanaya mubaarasaduna maxay ahayd baraza waa soo bixitaanka iyo dahr waxa dhaqan u ahayd markaa wa barazu lilahi alwaxid alqahaar waynu aragnay marka berigaa hore waxaa jirtay maadaama qaabka loo dagaalamayo de sanimka uu ka duwanaayo hubka uu ka duwanaayo oo seef iyo waran iyo wax laisku soo dhawaanaya ay tahay labada ciidan inta laisoo horfadhiisayaa la odhan jiray yaa usoo baxaya mubaaraso laba qof baa laisku saari jira amba ka badan markaa kolba qofka laga adkaado ama la dilo ayaa weerarka soo qaari jira qoladaasa weerka so qaadi jirta dagaalku bilaami jirta rasuulkuna wuu sameeyey alayh isalaatu wasalaam qadiyaddaasi inaanay xaaraan ahayn baa laga qaadanayaa dagaalkii bederna waa kii saddexdii nine soo baxay ee labana ay walaalahaayeen midna ininkoodi u ahaa oo kala ahaa cutba bin rabiica wa shayba binu rabiica walwaliid bin cutba oo cutmaha laftigiisuu dhalay ayaa soo baxay markay soo baxeen ayaa saddex noo dhalinyartii ansaarta kamid ah dagaalka aad uxiisiriya soo baxay marka way ku ad mahadsantiine eh. niman wanaagsanna waa tiine lakin nimankaan muaadirka haymaan doonina ya qoladii qurayshdanu doonina ben dabeetna rasuulku alay slat slam muxuu soo kiciyey xamza bin cabdilmutalib wa cali bin abi aalib iyo cubayda bin xaris bin cabdilmualib kadibna saasaa dagaalki saasa oo ki saddexdiiba ay ka takhaluseen labadii koobaadba markaa xamsa iyo cali way ka takhaluseen waxaa cutbe iyo iyo abu cubaydana waxay swedaarseen iyo cubaydana waxay iswedaarseen laba seefood mid laba kalu dhawacay dabeetna waa kii dhaawac saasuu dagaalkaasi uu ku bilaabmay waa sababta loo yidhaahdo hinda bint cutba oo mucaawiye hooyadii hayd xaaskii abu sufyaan aabaheediiy maadaama adeerkeed iyo walaalkeed ay dileen reer bani hashim waa sababtay xamse u googoynaysa beerkiisa waktigaas ila cutbahana aabaheede shaybana waa adeerki waliidna oranki wadee dumar be dumar cadhaysan qof dumar oo cadhaysan lakin waa tii islaamtay markii dambe wixiiba way way dhamaadeen haddana ya intaasiba way dhamaystirantay an ali radi allahu canhu anahum tabaarazuu way usooay soo baxeen warsada yom badri sheh ibn cuthaymin xadiiska markuu sharxi wuxuu leeyahy horta qofkii inaanu daciif ahayn shardi baa loo dhigayaayo inaanu daciif ahayn ko oo de haddii uu daciifiyo laga adkaanayo ama la dilayo waa inaan arrintaa isagu bixin uu iska joogo arrinta labaad waa inuu aqoon lii khibrad u leeyahay mubaarasadaas haddaanu xoogba ha ahaada khibrad an abi ayub radi allahu canhu qala wuxu uhi inamaa naزlat hadihi اlaayatu aayaddani waxay soo degtay fiina anaga macshar alansaari ansaarta haddaanu nahay yacni wuxuu jeedaa walaa tulquu biaydiikum ila tahluka walaa tulquu ha ku tuurina aydiikum biaydiikum ila tahlukati halaag ha ku tuurina qaala wuxuu uhi abu ayub radi allahu canhu raddan isagoo ku radinaya calaa man xamala kii ku qaaday calaa man xamala kii weeraray calaa safi ruum safka rumaniyiinta weeraray xataa dakala fiihim ilaa uu dhex galay rawahu athalaatu asaxahu tirmidiy ibnu xibaan walxaakim walaa tulqu biyadikum ila tahlukati waxaa dhacday abu ayub alansaari waynu ognahay oo ah saxaabigii rasuulkana alay slat slaam soo dhaweeyey gurigiisa uu dejiyey markuu soo hijrooday khaalid ibnu zayd baa magaciisa lohan jiray khaalid ibn zayd waa min bani najaar rasuulka abtiyaasha kusoo jiraa manaa awoogi dhala rasuulka markaa abayub ansari dagaalkii lagu furanayay qustantiniya qustantiniya waa istanbul caasimada turkiga waktiga imika ah ayaa qustantiniya la odhan jiray qustantiniya waxay ahayd magaaladii romaniintu u weyneedee deganaayeen heraqle ninkii la odhan jiray qaysarkoodu deganaa ruum tan kalena rooma la dhaha imikana waa magaaladii diinta iyaduna saasay ahayd oo halkaa bobka fadhiija rasuulkuna ala slam aleyh isalaatu baa laga soo wariyaa marka laisku gegeeyo aad moodo inay xasan kaba dhowdahay in la furan doono labada magaalaba weliba ta la hor furan doonu sheegay markaa lix sano kadib nabiga alay sala slam ayaa la furtay oo aanu amaanay ciidankaa furan doona iyo qustantiniya wata caalamad magaalada islaam taa kalena waa la la furtay insha allah marka ciidamada markii la weerarayey dee romaniintu aada u tiro badan ayay ragga qaarkood intay seeftii qaateen bay isku dhex tuureen iyagiiyo saa ula dhe ula dhex galeen markaa rag badan baa diiday arrintaas waxay dhahdeen ninkaasi naftiisii halaag buu ku tuuray ninka gaalada safkoodii saa u dhex galay ilan boqol sagaal iyo sagaashan waxay u badantay ninka in la dili doono oo intaasoo waran iyo intaasoo seefwaday hal marka wada dhacaya dabeetna abayub alansari wuu diidan arrintaas wuxuu yihi arrintaas way banaantahy bay ka dhigantay u leeyahay aayadani annagay nagu soo degtay haddaan nahay ansaarta oo aayaddu mawduucaad u daliishanaysaan kama hadlaysa weyaan aayaddu waxay ka hadlaysay e. jihaadka mus maadaama ay ansaarta rasuulka alay sala slam heshiis la galeen markuu magaalada maka joogay oo ay yidhahdeen kaale waanu ku difaacayna san dumarka iyo carruurta u difaacno oo naf iyo maalba waanu bixinaynaa dagaaladi waa kuwii sidii sameeyey way kaga dhabeeyeen dagaalkii beder uxud axzaab ilaa dee markaa dagaaladii ka dhacay markaa markii fatxu maka uu dhacay ee gaaladii mushrikiinta laga adkaaday quraysh ayay is yidhahdeen dee wallahi haddaba il marka dee jihaadku mashquul buu leeyay oo dee rag badan baan beerahoodii iyo hawlahoodii kale fursad badan u helin waxay is yidhahdeen haddaba dee imika xaggaa iyo adduunyadiini bal wax ka yar habaysta dabeetna ilahay ba subxana watacala soo dejiyey walaa tulquu baydikum ila taaluka oo xoolihii ku bixinayseen jihaadka xaggan kala geeya bay is ihahdeen maya baa lahayn marka wuxuu leeyay waa halaag macnawi qofku matalan jihaadka ku bixin waayo lacag ayay kusoo degtay ee markaa de halkan kalaa balimka ku mashquulay laakiin aayadda waa loo daliishan karaa masle kasta oo dee qofku naftiisa ku halaagayo walaa tulquu biaydikum ila tahluka qof xaaraan cunaya waa loo daliishan karaa ka cunaya loo daliishan karaa ka isqarxinaya loo daliishanaya safka gaalada in la weeraro oo saa loo dhex galana culimadu waa masle ay ka hadleen isku khilaafaan inama nazla hadi aayat fina mcshar ansar yani walaa tulqu biaydikum ila tahluka qalahu raddan calى man xamala calى saf الrum xata dakla fihim rawahu muslim insha allah ayadda basharxeeda iyo waad is eegi doontaan tafsiirka wa can ibni cumar radi allahu canhuma qale wuxu uhi xaraqa rasuulu llahi sala allahu alay sl rsulku wuxuu gubay nakla bani nadiir timirtii reer bani nadiir waqaaca waanu googooyey ay waqaaca annakla timirtii u googooyey xaaladan iyada laga qaadanaya asalku waa inaan dhirta la googoyn soo maha oo aan guryaha la dumin oo aan fasaad la samaynin kale laakiin hadday maslaxadii jihaadku ku jirto iyo dantii oo gaaladiiba ay ka dhiganayaan biil ama dhufays ay ka dhigteen waa la goynaya dabeetna waa kii ma qatactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imata calaa usuuliha fabiidn اllah walyuqziya lfasbi waa wixii markaa xaajada iyo dantu ay keensato ayaa loo daliishanayaa axaadiis badan oo rasulku alay slat slam uu diiday iyo abubakar iyana marka in dhirta la googooyo iyo dhismaha in la dumiyana way jirtaa markaasa la isku waafajinaya waan garana an cibaadat bn saamit radi allahu anhu qal qala rasuulu lahi sala lah ala sl u la taqulu guluul ha samaynina haniimada wax ka qaadanina fa ina alguluula quluulku naaru naar weeyi oo naar baa akhira u dambaysa qofka wa caarun ceebna weeyaan calaa asxaabihi asxaabtiisu ku yahay fi dunya addunyada iyo walaakhirati akhiraba rawaahu axmedu wanasai ibnu xibaan waana fadeexadii ceeb weeyaan waana naar oo ceebtaasi de waxau noqonaya qofkii ninkii dhammaay jihaadka ku jiray marka la idhaahdo waxbuu qaatay alaab buu qaatay dee fadeexadii ceeb bay ku tahy isaga laftiisa ceeb waa sharaftiisii qofka waxaa sharaftiisa ka mudan iyo cirdigiisa ayaa marar badan ka mudan wax kale wa can cawf bn malik radi allahu canhu ana nabiya sala la slm qada wuxuu u xukumay bisalabi salabkii saabaankii waa qofku wixii uu sitay kaba iyo dhar iyo seef iyo waran iyo qofka qof dila lilqaatili kii dilay rawahu abu daawuud wa asoo cinda muslim wa can cabdiraxmaan bn cawf radi allahu canhu fii qisati qatli abi jahlin qisadii ku saabsanay dilkii abi bisayfayhima labadoodii seefay fabtadaraahu waxay ula degdegeen abujahal dilkiisa labadii dhalinyarta ansaarta ka mid aha bisayfayhima labadoodii seefood xataa qatalaahu ilaa ay dileen uma insarafaa dabeetna waxay usoo noqdeen ilaa rasuuli lahi sala la ala sl rsulka alle xaggiisa fa ahbaraahu way u rameen abujahal inay dileen isagoo mid weliba uu leeyay anaa dilay anaa dilay fa qaala rasuulku wuxu hi markuu eegay labadoodii seefood ayukuma qatalahu kiinebaa dilay qaala wuxuu markaasuu yihi miyaad masaxdeen sayfihii dhiiggii wixii miyaad ka masaxdeen qaala waxaa ihi laa qaala wuxuu ihi fanadara u eegay rasuulku fiihimaa labadii seefoodo fa qaala wuxuu kilaakumaa qatalahu labadiinuba waa disheen salabahu limcaad bin camr bn jamuux waxaan u siiyey wa salabahu wuxuu saabaankiisii siiyey limcaad bin camr bin jamuux mutafaq caleyh salabkii waxaa lagu fasiray hiyaab اlmaqtuuli wa silaaxuhu wa markuubuhu min daabati wa sayaarati waqayra dalik marka haniimada waxyaala laga soo reebay baa jira oo qofkii uu gaar u qaadanaya isagu oo lakin di la siinayo qofka madaxda uu siinaya waa maxay waxaas waa maxaynu anah qofku waxa uu sito ma saabaan buu noqonaya mase wax kale somaali saabaan lagu macnayn warka lakin mala saaban wax kale wa socona abu jahalna ninkii la odhan jiray abujahl amr bin hishaam ansaarta laba dhalinyarta kamid ah, wuxu bdiraman bin cawf laba inanoo yaryar dhalinyarta kamid ah ansaarta oo aanan hareerahooda aamin dhinacyga xigaan aamin ka ahayn aan islaamo laba lagaaga soo dhici doonaa marka hore ayaa mid waliba isagoo kale iska eegay bu ha adeer abujahl ii sheeg dee abujahl may araga waxaan maqlay rasuulka inuu dhibi jiray waan doonaya inaan dilay kii kalena kii kale sidaas ku dhegti kale kala hadla suu tilmaamo ka abujahle kaas abujahl waliba de gaar laga hayo de way dhaqaaqeeno way dileen abujahl mid midna lugtu ku dhuftay midna meel halisoo kale ku dhuftay kanuu rasuulku sida gaarka usii wa ninkii seeftiisu ay dee halista ahayd ee halkaa meesha halista ahay kaga dhacday kadibna markaa isagiibuu siiyey wixii uu siitay abujahl abujahloo nafti kusii jirto ayuu yimi cabdillahi bn mascuud cabdillahi bn mascuudna uu dhibi jiray marka hore markuu dee magaalada makit cabdillahi bn mascuud nin aada jimir yar ku istaagay buu kurkii kasoo gooyey horta wuxuu ka waran maanta wallahi inta kore bu i ruwayci alqanam ninkii ariga raaci jiray meel salaad ka ma wax nin kadi ka weyn baa disheen bu haddaad disheen <laughs> wax ka weyn baa disheen so wallahu aclam watiq asalaamu calaykum